bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhum shaykhuna الshaykhu صالح بن cبد الله الcuseymin غfر الله له ولهم جميعا بإsناadi kuli minهم إلى سفyان بن عyynة عن cمر بن dinar عن أbي qاws mولى cبد الله بن cمر الcاas عن cبد الله بن cمر الcاasi رضي الله تعالى عنهma qاal qاala rasuulu الlahi slى الله عليه وaلي وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة رسول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس الثالث من مجالس إقراء وشرح كتاب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 nasakha wuxuu nasakhay aladyaana diimaha asaabiqata ee horreysay ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka laba iyo tobanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cabdiraxmaan ibn sakhri dawsi radi allahu taala an arda an rasuli lah wuxuu ka wariy sal slm anhu nabigeena qaal inuu yidhi waladii allih baan ku dhaartay nafsa muxamadin nebi moxamed naftiisa biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahaye laa yasmacu ima maqla bi aniga axadun qof oo min haadihi اlummati ummaddan ka mida ummatu dacwa ayaa loola jeedaaye yahuudiyun yahuudi walaa nasraaniyu nasraani ima maqla uma intaa kadibna yamuutu u geeriyooda oo walam yumin usan i rumaynin biladii islaamnimadii iyo diintii ursiltu liila soo diray bihi isaga ilaa haddii ay arintaa dhacdo kaana wuxuu ahaadaa min asxaabi naar asxaab naar ayuu ahadaa weyaan nabigeena sala allahu alay waslem xadiidkan wuxuu ku caddaynaya yahuudi iyo nasraani oo nebi maxamed maqlay calayhi salaatu wasalaam aanaan rumaynin inuu ahlinaar yahay ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu alayh ali wasalem marka diimihii hore ay haysteen kitaabkii ay haysteen oo mutawraadka ahaa amaba kitaabka injiil ahaa haysaga haysashada ay haystaan wax u mataraya weeyaan ilaa ay nabi maxamed ka rumaynaan calayhi salatu slam iyo diinta lala soo diray maxaa yeelay kitaabihii hore o dhan waxaa lagu nasakhay kitaabkan qur-aanka kariimka iyo diinta nabi maxamed loosoo dhiibay calayhi salaatu wasalaam laa shaka jawaanib ay iska waafaqayaan oo badan usuul alakhlaaq akhlaaqda usuusheeda iyo usuul alcaqaa'id jawaanib badan ay iska waafaqayaan ilaan dhammaantood allah aggiis ay ka wada imaadeen laakiin sharaa'icdii ay ku kala duwan yihiin siduu nabiga siduu rabbigan u yidhi subxaana wa tacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja xadiidka saddex iyo tobanaad بن cbاس wxa lg رضي الله تعالى عنهma xبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه qال وxu yhi cبدالله بن cbاس qiila waxaa loo yihi rasul rasulka al waxaa loo yihi sal اله علي sلم أyu الأdyaani diimaha teedeeba أxabu la kalgacaylo badan yahy ilى اllah alla weyne xaggiis diinta alla agtiisa laga jecel yahay oo looga jacaylka badan yahay ama diinta xaqa ah tee weyaan qaala nabigan wuxuu yihi sal sلم alxaniifiya tii baaطilka ka soo leexsanayd oo xaqa usoo leexsanayd aلsamxa ee sahalka ahayd taas ayaa ilaah agtii looga kalgacaylo badan yahay taas kaligeed ayaana la aqbalaya weyaan ina addiina cinda allahi alislaam <clears throat> diinta marka xaniifiyada waxaa weyaan baail oo dhan ayaa waxaw ay ka soo leexsantay wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati alarda xaniifan wamaa ana min almushrikiin saas weeyaan samxadana waa diintan sahalkaa ina addiina yusrun waatiyu nabigan u yidhi sala allahu calayh wasalam wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra diintan iyada weeyaan taas ayaa alla agtiis qiimo iyo macno ka joogta taas ayaana ilah agtii laga aqbalaya weyaan taas ayaana alla agtiisa looga kalgacay ilmadii diimaha xadiidka waxaa wari alimaam axmed kii horan imaam muslim ayaa wariyey ama soo saaray waana xadiidkaas dambe saxiixun ligayrihi weyaan <clears throat> saxiixun waxaad arki doontaan insha allahu tacala amana soo mari doona saxiix waa macruuf waa xadiid saxiixa oo shanta shardi kaamishay saxiixun ligayrihina waana soo mari doonaa sida xadiidkan oo kale xadiidka saxiix hayriga waxaa weeyaan waa xadiid xasana oo shardigii sixada eh, xagga dabtiga iyo xagga xifdiga uu khafiif noqday kadibna wuxuu helay xadiid kale oo sidaasoo kale ah oo isna xasan ah xadiistaas noocaas marka la jamciyey ayaa marka martabadii sixada ayaa waxaa weyan uu gudbay waxaa noo imaan doonaa xasan waa xadiidka shuruudii xasanka ee laga helay afarta shardi oo saxiixa iyo kii shanaad oo khafiifa dabtiga ah laga helay kadibna eh, saas ayaa waxaa lagu yihahda xasan xasanu ligayrihina waa xadiidka axaadiista dacfiga uu ku jira sanadkooda oo weliba duruq badanna ku imaaday duruqdaasna dacfigooda uusan shadiid ahayn aad u darnayn markii ay kabmaan ayaa xasanu ligayrihi u noqonaya weyaan wixii intaa ka hoosay marka waa xadiis daciifka ah baabun man maata qofkii ku geeriyooda oo ku dhinto cala tawxiid tawxiidka ku dhinta dakhala aljanata jannada alla ayuu gelyaa weyaan xadiidka afariyo tobanaad can abi darin waxaa laga wariyey saaxibi rasuuli lah sal sl abi dar waa taqaanaan waa ninkuu nabigeenu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laba qof weliga amiir ha u noqonin xoolo yatiimna gacanta ha ku qabanin nin aad iyo aad wuxuu ahaa ugu adag xagga xuquuqda in la ilaaliyo xitaa eh, in eh, waxyaabo badan oo muxuu ahaa adadayg u ku jira ayuu lahaan jiray oo xagga tadayunka ah waa marka ninkaas nabigeena wuxuu ku yidhi sal alla alay slam dad ha hogaaminin laba qof ba ha noqdeene xoolo yatiimna gacanha ku qabanin ayuu nabigana kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam lidalika zamankiisa cumaan radi allahu taala arda ayaa markii dadka aad isfahmi waayeen meel rabada la yidhaahdo oo dhanka xinaakiya meel hadda loo yaqaano sacuudiga ku taal dhankeeda oo dhanka rayaad xaggeed xigta dhankaas ayaa loo musaafuriyey halkaas ayuu muxuu aha ku noolaa markuu geeriyoonayna keligiis ayuu geeriyooday xaaskiisa baa la joogtay markaasaa kadibna wuxuu ku yidhi kulada daarmay markii aan geeriyooda banaanka iisoo bixi jidka isoo dhig ciddii aad aragta marka waxaad tidhahdaa haada abu darin saaxibi rasuulillaahi sala allahu aley wasalam sidii ayay samaysay rag saxaabada ka mid ah oo safar ah oo madiine u socda ayaa halkaa kusoo maray halka ayaa lagu aasay radia allahu tacala an arda abi dar ayaa wuxuu qala wuxuu yidhi abu dar qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam ataanii waxaa ii yimid aatin mid imaado ayaa ii yimid min rabbi rabbiga xaggiisa ugu yimid faahbaranii wuxuu ii sheegay qaala wuxuu yidhi basharni wuxuu igu bashaareeyey anahu shaniye man maata qof geeriyoodo oo min ummatii ummadaydi ka mid a ah, laa yushrik aan la wadaajin bilah alla weyna shayan waxna dakhala aljana janna inuu geliy ayuu ugu bishaareeyey qultu waxaan idhi wain zanaa haba zinayst wain saraqa tuug ha noqdo waxa haado qaala wuxuu yidhi wain zanaa haba zinayst wain saraqa ha hado xadiidkan waa axaadiista aad iyo aad rajada badan ay ka muuqato oo qofkaad u ahlu tawxiid yahay in ma'aalkiisa iyo aakhirkiisa janno ay noqonayso qofkan marka waxaa laga yaabaa in shafeecada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu janneeyo amaba shufacada kale oo ilmihii ay ka mid yihiin iyo muxuu ahaa saalixiinta ay ka mid yihiin shafaaca bishafaacati shaaficiin in shafaaca iyo erga lagu geliya ayaa suuragala waxaa suuragala cafwi min allah caza wajal allo in iska cafiyo ila waxaa wey in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ciduu rabo rabbi iska janneeya marka taas waa tan labaad tan kalena in maxaa weye naarta la soo mariya oo lasoo ahiro lasoo nadiifiyo kadibna isagoo nadiifa kadibna uu janno alla galo intaba suuragal weyaan laakiin ma ahan qofki inuu tuug noqdo amaba uu noqdo kadibna uu yidha laa ilaha illa ayaan leeyahay janno horaan ka geli macnahaas macna saxa ma ahan weyaan macnaha culimmada ay in badan ka hadlaan waa macnahaas in ilaahay subxana wa tacala uu iska cafiyo in shafaacadaas uu helo iyo in naar lasoo mariyo nasal allah asalam walcaafiya xadiidka shan iyo tobanaad can anas malik waxaa laga wariyay khaadima rasul lah sal slam ana nabiya nabigan wuxuu ka wariyay sal slm ana nabiya nabigeena sal alla alay slam wa mucaadun mucaadna radiifuhu uu nabiga gadaal kala saaran yahay cala araxli heryaha amaba mxuu rarkii u saarnaa heryada uu gadaal kala saaran yahay qaala wuxuu yidhi nabigeenna sal allah alay slam yaa mucaadu mucaadow ibnu jabal ina jabal ahayo qaala wuxuu yidhi mucaad labayka ku ajiibi ijaabatan bacda ijaaba ajiibitaan ay ajiibitaan daba yeelo iyo maqlitaan yeelitaan ay yeelitaan daba taallo ayaan ku ajiibay yaa rasuula rasuulka allow wasacdayka dhurowgaadana la qabo dhurowgaada iyo inaad dhurowda iyadoo la socoto weeyaan oo nabigeena calayi slat slam ayuu marka ammaanayaa una ducaynaya qaala wuxuu yidhi yaa mucaad mucaadow qaala wuxuu yidhi mucaad labayka ku ajiibay ya rasuul rasuulka allow wasacdayka dhurowgaadana la qabo alaaa saddex jeer ayuu nabigeena saas yidhi mucaadna saddex jeer ayuu ku celiyey qaala markaasaa wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu salaam maa min axadin qof ma jira yashhadu qira an laa ilaaha ilaa aq lagu caabudo inaysan jirin ila allah alla weyne mooyane wa anna muxameda nabi maxamedan rasullah rasulka al inuu yahay qira ma jiro sidqan isagoo ka run sheega min qalbii qalbigiisa ilaa haddii arrinka ay dhacdo xaramahu allah alla weyne wuxuu ka xaaraam yeelaa cala naar naarta ayuu ka xaaraam yeelaa weyaan qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow afalaa ukhbiru ma u sheegaa bihi isaga annaas dadka ma u sheegaa faistabshiruu ha bishaaraystane qaala idan haddii aad sidaas samayso ood u sheegtay yatakilu xadiidkan iyo bishaaradan ay tala saaraan u sheegi weeyaan wa ahbara wuu sheegay biha bishaarada ayada mucaadan mucaad cinda mowtihi markuu geeriyoona iyuu sheegay taauman inuu dembaaba isagoo ka baqi oo cilmigaas qarinta u qariyay inuu dambaaba ku dambaaba isagoo ka baqi ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wasiyadiisii <clears throat> sidaa yahayd si aan ahayn wuu sheega weeyaan ayib mucaad marka nabigeena sal l slm dardaaranka u dardaarmay oo ku yidhi u sheegin way tala saarnaani markuu geeriyana ayuu sheegay radia allahu tacala an arda marka waxaa laga yaaba in intii aan soo marnay oo kale sidoo kale taxriimka abadiga ah oo in lagu waariyo ayuu ilahay ka xaram yeeli ayadna noqon kartaa weyaan xadiidka lixi tobanaad can mucaadi bni jabalin waxaa lagu radi allahu tacala an arda wuxuu yihi mucaad bni jabal bayna goor ana anigana radiifu nabiyi nabigeena aan la saaranahay daabad amaba aan hal amaba faras amaba mxuu ahaa gaadiid la saaranahay laysa uusan ahayn bayni aniga dhexdayda iyo baynahu isaga dhexdiisa ilaa aakhiratu raxli heeryaha qaybtiisa dambe oo saa u taagan heeryada lagu fadhiyo amaba mxuu ahaa meesha la saaran yahay tiirsiga lagu tiirsana wax aan ahayn uusan noo dhexaynin weeyaan faqala wuxuu yidhi ya mucaad mucaadow qultu waxaan idhi labayk ajiiba rasul rasulka alla sacdayka bilowgaada lala qabo uma intaa kadib saara wuu socda nabigeena saacatan zaman ayuu socday saacadda caadigeeda mxu lixdan daqiiqad ma muddo ayuu socday weyaan uma intaa kadib qala wuxuu yidhi ya mucaad mucaadow qultu waxaan idhi labayku ajiiba rasula rsulka alla sacdayka dhowowgaada lala qabo uma saara nabigaan u socday saacatan muddo ayuu socday uma qaala wuxuu yidhi ya mucaad mucaadow qultu waxaan idhi labayku ajiiba ya rasula rasuulka allow wasacdayka dhowowgaada lala qabo qaala wuxuu yidhi hal tadri miyaad garanaysaa maa xaqullah xaqa alla uu leeyahay calaa cibaadihi addoommiisu ku leeyahay alla wuxuu addoomihiisa ku leeyahay uu ka raba uu ku waajibiyey miyaad garanaysaa qultu waxaan idhi allahu alla weyne rasuula ayaa aclam og ilahay rasuulkiisa ogsoon ilahay wuxuu addoomihiis ka rab miyaad garanaysaa ilahay rasuulkiisa ayaa yaqaana weyaan wix cilmi ku saabsan allahu rasuulu aclam lakin wixii haybiyaadka allahu aclam weeyaan qaala wuxuu yidhi xaqullah xaqa alle calaa cibaadii addoomihiis uu ku leeyahay an yacbuduuha inay caabudaan walaa yushriku an la wadaajin bihi isaga shayan waxna ayla wadaajin xaliwa ti aan soo marnay oo aniga ayaa ugu khayr badan cid lala shirkooba qofka hadduu wax ila wadaajiyo cidduu ila wadaajin baan ugu taga waati rabbi uu maxaadiisu qudsigii aan xali ku soo marnay weeyaan o xaqullah xaqa alla u ley calaa cibaadihi addoomiisa uu ku leeyahay an yacbuduuh inay caabudaan walaa yushriku ay la wadaajin isaga shayan waxna uma intaa kadib saara wuu socday nabigeenna saacatan saacad ayuu socday iyo muddo ayuu socday uma qaala wuxuu yidhi mucaadu mucaadu ibnu jabal qultu waxaan idhi labayku ajiiba rasuul rasulka allahu sacdayka dulowgaada lala qabo faqala wuxuu yidhi hal tadri miyaad garanaysaa maa xaqullah xaqa alla uu ku leeyahy calaa maa xaqu lcibaadi addoomaha xaqa ay ku leeyihiin cala allah alla weyne oo isaga isku waajib yeelay jala jalaaluhu cadama suldaanu ida facaluu haddii ay falaan oo towxiidka ay la imaadaan shirkina ay ka fogaadaan ilaha xaq ay kuleeyihin miyaad garanaysaa qultu waxaan idhi allah alla weyne rasuula yaclam og qaala wuxuu yidhi xaqu lcibaad addooma xaq ay kuleeyihin cala allah alla weyne allaa yucadibahum inuusan cadaabin weeyaan maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum aamantum wa kana allahu shaakiran caliiman weyaan ilahay inuuna cadaabo marka dhanka ma lahan haba yeelaate rabbigan subxaana wa tacaala markii la farxan bitowbati cabdihi xadiidka waad garanaysaan o adonku markuu soo noqdo ilaahay farxad uu farxa waad garanaysaan intuu nabigeena ku miaali calayhi salatu salam xadidka toban iyo toddobaad can jaabir bn cabdilah waxa lawr radi allahu tacala anhuma jaabir bn cabdilah waa taqaanaa mukhtiriinta raggii axaadiista badan nabigeena ka wari calayhi salaatu wasalaam ayuu ka mid ahaa waana raggii aadka u sabray aabbihii saxaabada nabigeena ayaa dilay calayhi salaatu wasalaam maalinta uxud way ku khaldameen gaalay u maleeyeen kadibna nin waayeenna waa ahaa abi abi radia allahu taala radia allahu canhuma kadibna waxaa dhacday labadoodii marka jaabir bn cabdilaah iyo abihiiba waa laba saxaabi weyaan waxaa dhacday marka dhiiggii nabigeen inuu bixiy uu rabay inuu muslimiinta ku sadaqaystay qisooyin badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ahaa martiqaadku nabigeen in saxaabadiis ku martiqaaday wa xar yaroo ari ah wa xar yar iyo hal muxuu ahaa saac oo qamadi aho la shiiday uu ku martiqaaday kun dad gaaraan dad kor u dhaafayaan maalinta khandaqa iyo qaswat alaxzaab waad garanaysaan sidoo kale jabal ama jamal eh, jaabir oo kii xajka muxuuah kaga warramaya waad garanaysaan marka axaadiid badan iyo wuxuu leeyahay eh, dhacdooyin badan oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo mucaada dhexdiisa ninka la yidhahdo jaabir cabdillahi dhexdiisa martay nin aad u qiimo badan ayuu ahaa radi allahu taala anu arda qal wuxu yhi jaabir muqtiriintan oo ka mid yahay oo axaadiista badan ragga nabigeena ka wariyey mid ka mida ah weeyaan qala wuxuu yidhi jaabir ata nabiya nabiga waxau yimid rajulin baa u yimid faqala wuxuu ya rasul rsulka allow mal muujibataan labada waajibisa maxay yihiin labada janno iyo naar waajibisa maxay yihiin midka jannada waajibiya shayga jannada waajibiya iyo shayga naarta waajibiya waxay yihiin nabi allow maxay yihiin oo ii sheeg weyaan fa wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto laa yushriku isagoon la wadaajinayn bilah alweyna shayan waxna dakhala aljanata jannada ayuu galaa waman maata qofkii dhintay yushriku isagoo la wadaajina bilah alweyna shayan wax dakhala naar naar ayuu galaa xadiidkan waa runtii xadiid cadiima ah. aad u weyn dadkana aad bay u fududaysan mararka qaar waxaad arkaysaa qof shirki ku dhici shee cabdilqaadirow la soo taagan iyo hadalla noocaasoo la mid ah kadibna markii aad tira war sheekh seey wax yihiinna wuxuu la barbaarayaa muxuu ahaa luuqluuq aan macno weyn ku dhisnayn oo haba yaraatay waxay u taraan ayna jirin laa yuqni waxaa weeyaan min allaahi shay-an wax ilaah agtii waxba aan ugu tarayn ayuu qof kasta iskaga luminaya war ilaahay baa jooga subxaana wa tacala tuug kalagayla oo taagan oo haddii ad waxay la wadaajisay lain ashragta layaxbatana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin rabbiyaa la taagan subxana watacaala qur-aankiyaa saas habeenmaan u akhrinaya maca dalika shirkiga ayuu iska fudaysanaya waa xirmaan iyo hoojin laga hooji qofka ilaahay wajhadii subxaana watacala jidka all qof laga hooji weyaan marka qofki ilaahay isagoo wax la wadaajina dhinta naar ayuu geli waana u waajib weyaan muujibataan qofkii alla aan wax la wadaajinaynina oo dhintana janno ayaad ilaahay u waajibay subxaana wa tacala nabigana ay cadday sala allahu aleh ali waslem marka xadiidta noocan ah iyo muxuu aha shirkiga howlahaas aad iyo aad in muxuuaha loogu baraarugsanaado ummaddana aanan loogu dulqaadanin oo arrimaha iyaga aad iyo aad looga celiyo waa laga maarmaan weyaan ilan qofkii haddii marba aad ku dhaco ka soo noqosho ma lahan ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saas weeyaan xadiidka sideed tobnaad can cabdillahi bni camr caasi radi allahu tacala canhuma isna wuxuu ka mid yahay raggii saxaabadii muktiriinta oo axaadiista badan nabigeena ka wariya calayhi salaatu wasalaam ayuu ka mid yahay cabdulahi bin camr caasi waxaa u qiray inuu ka axaadiid badnaa abu hurayra laakiin abu hurayra cilmigiisa aad buu u faafay laakiin cilmigii eh, ninka la yihahdo cbdullahi bin camr caasi inta abu hurayra muusan gaarin abu hurayra infaaqiisa iyo bixinta cilmiga u bixiyey ayaa aad u badnaa radia allahu tacala an arda laakiin wuxuu yidhi cabdulahi bin camr bin caasi ayaa iga uun muxuu ahaa axaadiid badnaa maxaa yeele fa kaana yaktub walaa aktub isaga nin kaatib oo qora ayuu ahaa wuu qori jiray axaadiista nabigeena anna wax ma qori jirin ayuu leeya abu hurayra radi allahu canhu arda an abdulahi bn cmr casi radi allahu tacala anhum waad garanaysaan qisooyin badan ayuu asna leeyahay waxaa ka mid ahaa xagga cibaadada xaggeedna aad ugu dadaal badan ayuu ahaa ilaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu muxuu ahaa u yeera amaba uu u tago oo arrinta ayad ahayd uu kala hadlo salaaddii aanan habeenka la hurdaynin soonkii oon la afuraynin qur-aankii oo habeen walba la dhammayni iyo dumarkii oo laga fogaani acmaashaas intaad alla looga dhowaanay raggi tiimka noocaas ahay ninka hogaamin ayuu ahaa radia allahu tacala arda kadibna nabigeenna uu mxuu ariiqi saxda ah uu ku baraarujiyey can cabdilahi bin camr caasi radi allahu taala anma qal cbdilahi bin camr qaala rasul rasulk wuxuu yihi sal allah alay slm man laqiya allah alla weyni qofkii la kulma la yushrik isagoon la wadaajiya nebiya isaga shay waxna lam tadurahu ma dhibto macahu isaga khati'atun gaf ma dhibto weeyaan oo wax gafa oo dhiba lama arka waman maata qofkii dhinta wa huwa isagan shirku la wadaajina bihi alla weyne lam yanfachu macahu xasanatun wanaagna shirkigaas maciisa ma tara weeyaan qofkii dhinto isagoon waxba la wadaajinaynin dembi yar ood galay waxaa weyaan takhliid naar uma keena weyaan naar in lagu waariyo uma keeno saas ayuu muxuu ahaa nabigeena kala jeeda calayhi salaatu wasalaam saas ayay culimmada ay ku fasireen raximahumlah raxmatan waasica marka macnaheeda ma aha haddii marba shirki aadan la imaanayni aad shirki aad la imaanaynin wax alla waxaa rabta xumaana samay ma aha macnaheeda saas maaha weyaan ee markii loo eega khatiicada yaraanteeda iyo shirkiga weyninka u qaba waa muqaarano dhankaas laga eegaa weyaan sidoo kale qofka camal kasta haddii aad la imaado wanaaga laakiin shirkigu ku dhaca waxba ma tarayso isnaaduhu صaxiixu calى sharطi shaykhayn xadiidkan imaam axmed ayaa soo saaray weyaan xadiid sagaaliy tobnaad can mucaad bn jabal waxaa radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi mucaad bn jabal samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slm yquul isagoola man qofkii laqiya la kulma allah la weyne laa yushriku bihi shayan waxba aan la wadaajinaynin yusalii tukada alhams shan salaadood wayasuumu ramadaana bisha ramadaana soonna ufira lahu dembigiis waa loo dhaafa weyaan qultu waxaan idhi afalaa ubashirhum maan u bashaaray ya rasul rasulka all qal wuxuu dacahum yacmaluu iska dhaf dadka camal faleena oo wanaag ha badsadeene waxbaa u bashaarayna faraha kala baxyuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan imam axmed ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa baabun man maata qof ku dhinto cala kufri gaalnimada dakhala naar naarta all ayuu galaa weyaan qof gaalnimo ku dhinto naarta alla ayuu gali ciyaadan bilah xadiidka labaatanaad can cashata waxaa la wariyay um asidiiqa binti sidiiq iyadna waxay ka mid ahayd saxaabiyaadka aadka muxuu aha axaadiista badan nabigeena ka wari calayhi salaatu wasalaam guryaha dhexdooda waxyaabaha ka dhaca axkaamta inteeda badanna ayada ayaa loo tiiriya nabigeenana calayhi salaatu wasalaam inta adduunka joogta ayada ayuu ugu jeclaa waa la weydiye nabigeena sal slm waxaa nabi allow dadkaad ugu jeceshay markaasuu yihi caaisha raggan ayaad ugu jeceshahay abuuha uu yihi aabbaheed aabbaheed saas weeye radia allahu tacala an ardaha caaisha qaalat waxay tirmumuminiin qultu waxaan ya rasul rsulka ibnu judcaan ninka ibnu judcaan la yidhahda oo jaahiliga dhintay kaana wuxuu ahday fi ljaahiliyati markii jaahiliga lagu sugnaa islaamnimada aynan imaan nabiga aan la soo saarin yasilu mid xiriiri araxima raximta uu xiriirin jiray qaraabada aad buu xiriirin jiray kow wayucimu miskiina masaakiintana wuu quudin jiray miskiinkana wuu quudin jiray qaraaba haddii arka wuu xiriirinaya miskiinna waa quudinaya fahal daalika arrinkaas fahal daaka kaasayto naaficuhu mid waxu tara ma yahay arrinka isaga ah icaamu almiskiin wa silat raxim waa laba camal aad weyn oo aad iyo aad ilaahay looga dhawaado lakin waxaa u taraysaa weeyaan qal wxu laa yanfachu waxba uma tara weyaan wax tara lama arko maxaa yeelay inahu isaga lam yaqul muusan dhihin yowman maalin rabbi kfir lii rabbiyow ii dhaaf khaiatii dembigayga yowma diini maalinta qiyaama rabbiyow dembigayga dhaaf muusan dhihin weyaan oo mushrik ayuu ahaa rabbi keligiis muusan caabudi jirin saas ayuu nabigeena ku celay calayhi salaatu wasalaam lidaalika qofka cibaado kasta uu leeyahay wejiga iyo mxuu ah jilbaha iyo gacmaha haddii ay xataa wada gaatir noqdaan ay adkaadaan oy sifin ay ka jeexanto oo muxuuha tusbax laba boqol shan boqol u wato oo maalinta melyan jeer aad yihahdo muxuu aha subxana allah bixamdi subxana allahi alcadiim maca daalika uu shirka ku dhici haba yaraate waxay u lama arka weyaan haba yaraatee abadan xadiidka nabiga ayaa ku cad calayhi salaatu wasalaam waman maata wayushriku bihi lam yanfachu macahu xasana haba yaraatee xasana kastood la imaado wax uma tartay ciyaada billah nasal allah asalama alcaafiya waayahay xadiid labaatanaad can mucaawiyata waxaa la wariyey ibn abi sufyaan radi allahu tacala arda mucaawiya khaalulmuminiin ayaa la yihahdaa muminiinta ayuu u yahay abti maxaa yeelay wuxuu la dhashay umma xabiiba bint abi sufyaan oo nabigeena xaaskiisa sala allahu aleh ali wasalam ayuu la dhashay nin aad xilmi badan ayuu ahaa markii dulqaadka iyo xikmadda laga warramo saxaabada nabigeena sal alla alay slm rag ugu horreeya oo aad loo ammaano oo lagu sheegay ayuu ka mid ahaa qiso horaan aan u sheegay dadka aanan muxuu ahata kormaqlin inaan ku celiya ay waxba dhibaato lahayn ayaa la soo wariyaa qisastana aaliban amaba waxyaabahan siyarta ku saabsan sida axaadiista nabigeena sal l slm loo tadqiiqiyo oo sanadkeeda in loo suga mxuaha laiskugu dhabarjebiyo iyada iyo tafsiirka iyo jawaanibteeda aad laiskugu dhabarjebiyo aad laiskugu dhabarjebiyo haddii ayba nas khilaafaynin amaba asal usuusha diinta oo la yaqaano ay khilaafaynin weyaan cabdullahi bn zubayr curwa eh, bn zubayr inuu hayanfilaya iyo isaga ayaa waxay isku qabteen beer madiine ku taalay laba beeroo isku dheganaay lahaayeen beerihii marka mise cabdlahi oo labada ka mid ah curu inuu yaha ah, koleyba ah, ixtimaal kabiira marka haddaba beerta curuway ku taallaa beer weyn oo magaalada madiina galbeedkeeda ku taalla ayaa jirta oo ilaalaan hadda qasru curwa uu ku yeela oo macruuf aho dadka dalxiiska waxyaabahaas ay soo dawdaan ayaa ku yeel halkaas marka ama cabdillahi ha noqde amaba curwa ha noqdee ibnu zubayr ayaa marka beer meesha ku isna beer ayuu ku garab lahaa kadibna shaqaalihii ka shaqaynayay beerta sayid mucaawiya radia allahu tacala anhu ardaa ayaa beertii cabdninka ibnu zubayr ay dhibaato u geysanayeen waa taqaanaa dad shaqaalaha waa iska tufaaxay goosanayaan canabka iska goosanayaan waxbay taraarayaan wamaa ila dalik arrinta ayuu marka waraa qoryo marka wuxuu ku yidhi kii hooyadiis ay ahayd tii eh, beerka cunta waa tii moogta hind ayaa dhashay hind eh, bint bintu cutba eh, haddii aad hawshaan haysato ayaa shaqaalahaada meel iga saari weyda ciidan ayaan kuu kuusoo bixina waxaweya shaqan kaa qabanaya hadal noocaas ayuu qorayaa la yidhi kadibna arintii ay marka wiilkiisii ayuu u yeeray yaziid ayuu u yeeray markaas wuuu yidhi waraaqdan waxaa iga timid ninka la jiray ibnu zubayr markaasaa wuxuu yidhi aabba iida u yidhi ninka madaxiisa aan ku keeniye aniga un igu fasax markaasaa kadibna iska dhaafuu yidhi waraaqu u qoray wuxuu yidhi yabna daati nitaaqayn hooyadiis kunyadii laqabka ugu ficnaa oo berigii marteed intay kala jeexday kadibna ay sahaydi iyo qaybna sahaydi nabigeena ala sl sl abubakar ku xirtay ay jirada kusoo aadayeen qaybna dhexda ay ku xiratay tii ayuu marka ku xasuusiyey wuxuu yidhi aniga wax naga dhexay adiga adduun wax ku weyn weeyaan adduunyadoo dhan haddii ay waxaa weyaan ay noo dhexayn lahed oon kuu dayn lahaa ee wuxuu yidhi markay waraqdayda soo gaarto shaqaalahaas ku dhiba addoommahaas iyo beertaba adiga iskala qaado radia allahu tacala anu arda macaawiya waxaa laga naqliyaa inuu yidhi beyni wa bayna shacra agga xagga xikmadda iyo xagga siyaasadda iyo xagga maamulka xataa nin caadi ma ahayn wuxuu dhihi jiray bayni wa bayna shacra dadkii aniga waxaa noo dhexeeya oon ku hogaamiyaa tin hal xaboo tin ah dadka aan ku wadaa oo igu xiran yihiin idaa shadow haddii ay taagaan oo ila jiitaan arkhaytu haddii tin lasa jiito waa taqana waa go-ysaa sooma waanu raaraciyaa wa idaa haddii ay raaraciyaan dhulka ay dhigaanna haddii dhulka qofbaa dul mariyo waa lagu soconi sooma waa go-ysaa shadaytu waan taagaa nin aad uxigo badan saki ah, sakaawo aho mxuu ad hadda qisadan oo kale bal arka beer iyo addoomihii la joogay wix dhan hal mar eh, farta ninkaa ka saaray marka ninkaas ayuu ahaa radia allahu tacala arda shiicada ah iyo mufakiriinta qaar mufakiriin sheegta oo shiicada ku ta'aurayna ragga ayaga wa wax badan ba ka sheegaan oo waxaa weeyaan cadaalad ma ahayn iyo dulmi ayuu sameeyey iyo waxyaaba aan loo joogin oo nabigeena uu nooga diiday calayhi salaa slam inaan hawlaha galno laa tasubu asxaabii waad garanaysaan asxaabtayda hacayina waa ti aad nabigeena ka dardaarma alayhi salaatu salaam can mucaawiya bn sufyaan waxaa laga radi allahu taala anu qaal wuxuu yidhi samictu rasulla rsulka ayaan ka maqlay qole isagoo le kulla dembin dembi la arka casa allah allow inuu wuxuu yahay an yakfira inuu dhaafo dembi la arka ood qofka la imaad inuu alla dhaafo ayuu mudan yahay ila rajulu nin mooyane yaqtulu dila almumina qofka muminka mutacamidan isagoo qasdi dila mooyane aw rajulu ama nin oo yamuutu dhinta kaafiran isagoo gaalla tan dambe waa ijmac tan dambe qof gaalnimo ku dhinta war ma lahan laakiin midaan hore waa masale mukhtalafa wman yqtl mumina mutacamida fajazaؤhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban caiim yani shantaas waciid oo isdaba dhigay iyo taakiidaadkaas ayaad alla subxana watacala qofka mumin dilo maca dalika waxaan ogsoonnahay kamaa fi saxiixayn ninkii boqolka nafoo dilay oo la janay isagoon ataa salaa tukanin sooma marin marka raxmad ilahi waasic weyaan raxmad ilahi waasic weyaan annaga dadka inaan quusina ma aha gaalkii ayaaba loo dhaafaya famaa baaluka qof mumin ah marka laakiin tawba iyo nadam iyo howlo badan ayaa loo baahan yahay qofka hadii la yihado tooba ma lihid waxaa laga yaaba inuu yihahdo maadaama aan tooba lahayn oon gaalnimo muxuu ahaan uh, koleygu naar geli aan sii faramacaysto oon faraqabsada hal qofuu dili toban ayuu dilayaa boqol ayuu dili laba boqol ayuu dilaya wamaa ilaa daalika marka wax uu ka istaaga lama arko annagana muhimadda iyo mxu maqsuudka la rabo waxaa weeyaan addoommaha iyo allah subxaana wa tacaala in dhexdooda heshiis la dhigo oo addoommahana waxaa weye ilaahay lagu xiro ilaahayna subxana wa tacala haday ku xirmaan wuxuu ballan qaada inuu dembigooda dhaafa una naxariisto wayn jala jalaaluhu caduma sulطaanu baabun xataa yaquulu laa ilaaha ila allah xadiidkaas amaba waa xadiid nabigeena ka sugan calayhi salatu salaam xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah xadiidka laba iyo labaatanaad ibn cumar waa radi allahu tacala canhuma xadidka hor waxaa wariyey nasaai saan hory uu sheegay xadiidka laba iyo labaatanaad ibn cumar cabdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu taala anu arda waxaa laga wariyay muktiriinta ayuu ka mid yahay ana rasul rasulka al sl slm qal nabigan wuxuu yidhi umirtu waxaa lii faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ila ay ka qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudinaysan jirin ila allah alla weyne mooyane wa ana muxamedan nabi moxamedna rasul rasulkan inuu yahay wayuqiimu salaad salaada ay ogaan wayuutu zakaa zakada ay bixiyaan faidaa facaluu dalika arrinka haddii ay sameeyaan casamuu waxay iga ilaaliyeen minii xaggayga dimaahum dhiiggaalkooda inaan daadiyo ay iga ilaaliyeen wa amwaalahum maalkooda inaan qaatan waa iga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaami xaqa islaamka mooyane oo wixii xuduud ah galaan amaba sariqa ha noqoto amaba qatli ha noqdo ama dembi ay la imaadaan mooyane wa xisaabum xisaabtoodana cala allah alla weyne dushi ay ahaatay weyaan marka qofka muminka haddii marba uu tawxiidka la imaado salaada ooga zakada bixiya waxaa weeyaan wixii xuquuq ahna oo laga rabana iska ilaaliyo qofka isaga waa muxuu ah xaq alislaam ayuu leeyahay dhiiggiisa ma bannaano maalkiisa ma bannaana cirdigiisa iyo sharaftiisa in wax laga sheega ma bannaana wixii la xisaabtan ahna ilaah subxaana wa tacaala horaan dhowr jeer waxaan u baraarujinay qofka muminka qof kaloo muminka ah u dhexeeya hal shay wاnasxu likulli muslim wاnusxu likulli muslim waa nabigeena saxaabada waxyaabaha ay baycada kula geli jireen qofka muminka xan kuguma lahan qofka muminka inaad ceebiis bannaan kuguma lahan qofka muminka inaad yeesto kuguma lahan qofka muminka inaad dhibaato u geysto kuguma lahan qofka muminka wixi aad ka dareento wاnasxu likulli muslim bas intaas haddii aad dhaafto adiga ayaa baxar isgeliyey u dulqaada marka wixii kugu imaado baabun الزmن زmن اladي kaasoo laa yuqbal fiihi اimaan iimaankan la aqbalin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex iy labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan skri dawsi radi allahu taala anu arda qal cabdiraxman skri dawsi abu hurayra qaala rasul rasulk wuxu yih sal slm ثalaaثun saddex idaa kharajna haddii ay soo baxaan laa yanfacu wax ma taro nafsa naf iimaanuha iimaankeeda wax ma taro lam takun aanan ahayn aamanat mid rumaysa min qabl horaan aw amaba kasabat shaqaysat fii iimaaniha iimaankeeda khayran khayr ku samaysata weeyaan naf haddii marba saddexdaas mid ka mid uu soo baxa naf iimaan aan lahayn iimaan cusub lagama aqbalo waxbana uma taro iimaannaay lahayd laakiin iimaankii wanaag kuma samaysanin wanaagga isaga oo la imaan doonta lagama aqbalo waxbana uma taro weeyaan uluucu shamsi qoraxda ka soo baxda maqribiha dhanka udhas qoraxda dhanka hadda ay u dhacdo ay ka soo baxdo weeyaan iyo wadajaal dajaal inuu soo baxa iyo wadaabat اlardi iyo daabadda arada ka soo baxayso weeyaan waidaa waqaca أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآيات لا يuqiinuun daaba soo baxayso shabad wadata kaafir muslim kaafir muslim dadka wejiga kaga dhufanaysa siduu nabigeena xadiid kale ku cadaya calayhi salaatu salaam weeyaan oo dadka suntayso daabada ayada haday soo baxdo dajaal haddii uu soo baxa insha allahu tacala gadaal noogu imaan doonaa iyo mxuu khuduuradiis iyo khatarta uu leeyahay iyo cidda ka badbaadi doonta insha allahu tacala gadaal nooga imaan doona sidoo kale qoraxda inay dhankaa ka soo baxda lama yaqaano si ay u soo bii imaanin ka hore qofka hadda maanta qorax miya ayaa soo baxay weli waa maya kuwa tirada badnaa soddonka nabiga dajaalka caadiga ahaa oo nabigeenna calayhi noo sheegay oo isha masaxan oo naarta iyo jannada wax shabaha wata miyuu soo baxay waa maya madaabadii wax suntayda soo baxday weli waa maya maadaama ayna jirmaan fursad ayaan haysanaa aan toobakeena weyaan ilahin aan usoo noqona iimaan waan leenahay iimaanka aan leenahay aan xoojisanna oon camal wanaagsan ee khayrka ku shaqaysano weyaan baabun alraxmaan alraxiim alraxmaani allihii naxariistay naxariis guud ahaaneed alraxiimi naxariistay naxariis khaas ahaaneed ama alraxmaan naxariis alraxiim naxariista labadaba tafsiir baa la saari karaa weyaan marka araxmaan araxiim tafsiirkeeda ayuu mxua baabkan u baab yahay xadiidka afar iyo labaatanaad can abi hurayrata waxa laguri abdiraman sakhri dawsi qala wuxu yhi abu hurayra samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slm yquul isagoo le jacala allahu alla weyn wuxuu ka dhigay araxmata naxariista fii miati juzin boqol juz ayuu rabbi ka dhigay subxaana wa tacaala naxariistii asaga uu addoomihiis u naxariisanayey boqol qaybood ayuu ka dhigay fa amsaka wuxuu ku reebtay cindahu agtiisa tiscatan wa tisciina juzan sagaal iyo sagaashan qaybood ayuu juزan waaxida hal juz ayuu usoo dejiyey rabbiga subxaana wa tacaala famin dalika aljuz qaybta asaga xaggeed ayay yataraxamu اlkhalqu khalqiga iskugu naxariistaan xataa tarfaca ilaahay ka sara mariso oy kor ugu qaaddo alfarasu faraska xaafiraha qoobkeeda can waladiha canugeeda khashyata an tusiibahu inay asiibto oy ku istaagto baqita ay ugu baqayso naxariista ayadoo halka xaba ah ayay lugta kor ugu qaadaa weeyaan oy kor ugu qaadaa marka ilaahay subxana wa tacala naxariisyahaas tirada badan oo reebay sida noo imaan doontaan insha allahu tacaala wuxuu eh, iyadan halkan naxariis soo dejiyey iyo sagaal iyo sagaashankaas laiskugu daraya markaas eh, laisku dari doona maalinta qiyaama kadibna adoomihiisa ayuu rabbi ugu naxariista subxaana wa tacaala naxariista qofka marka laga hojiyey ciyaadan billaah waa runtii waa nin la hojiyey intaasoo naxariisa qofki laga hojiyey waa qof hoogay weyaan inkaala ku dhacday nacuudu billahi min dalik zaada fii riwaayati riwaayad wuxuu ku kordhiyey lahuma iyaga ay leeyihiin buhari muslim xadiidka buhari muslim ayaa soo saaraya falow yaclam alkaafiru qofka gaalka aduu ogaan lahaa hee bikulli اladii kii oo dhan cinda allahi alla agtiisa ahaaday oo min araxmati naxariisa lam yayas kama qusta min aljannati jannada qofka gaalka ah xataa isagoo gaal ah haddii aad ogaan lahaa naxariista alla agtiista allo boqolkaa naxariiso hadduu ogaan lahaa alla jannadiis kama qusteen walow yaclamu almuminu qofka muminka aduu ogaan lahaa bikulli ladii kii dhammaantii oo cinda allahi alla agtiisa ahado min alcadaabi cadaaba jahanname iyo saqara iyo ah lam yaman kama aamin noqdeen min naar naart kama aamin noqdeen weyaan nacuudu billahi min dalik xadiidka labaatan iyo shanaad can abi hurayrat waxaa laga wari cabdiraxmaan sakhri dawsi radi allahu tacala arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasul wuxu yihi sal lla ly slem goortii qada allahu lkhalqa khalqiga markuu rabbi abuuray kataba wuxuu qoray fii kitaabii kitaabkiisa wuxuu ku qoray lowxulmaxfuudka fa huwa isagan cindahu alla xaggii ayuu ahaadaye fowqa alcarshi agtiisa ayuu ahaada mxuu ahaa xaggiisa weeyaan fahuwa isaga cindahu xaggiisa ayuu ahaaday fowqa alcarshi ka sarreeye ina raxmatii naxariistayda sabaqat ama halabat waxay ka qaalib noqotay hadabii caradayda ka qaalib noqotay weyaan oo iyada ayaa ka badan oo ka awood badan weeyaan saas ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala caddaynaya oo waxaa weeyaan maadaama adiga aad rabbi caradiisa iyo naxariistiisa ay naxariistiisa weyn tahay aad leedahay maxaad u quusanaysaa oo dembiga aad ku dhacday aad ugu quusanaysa inaad ka tooba keenta weyan wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhari muslim u sugnaaday sabaqat qadabii cardayda ay ka hormartay weeyaan xadiidka lix iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cbdiraxman saqdawsi qala wuxu abu hurayra qaala rasul a rsulka wuxu yhi sal slem fii salaatin qaama waxaa istaagay dhamarka rasul rsulka ayaa istaagay fii salaatin salaad wa macahu nabiga ayaan la istaagnay faqaala acraabiyin reer baadiye ayaa wuxuu yidhi wa huwa isagana fii salaat salaad isagoo ku jira allahuma arxamnii allahuma alehyow irxamnii ii naxariis aniga anigan reer baadiyaha ii naxariiso wamuxameda nabi maxamed u naxariiso walaa tarxam u naxariisan macana ma anaga axadan qofna falama salama nabiyu nab markuu salaam noqsaday qaala acaraabiya reer baadiya wuxuu ku yidhi laqad xajarta waxaad ciirisay waasican wax waasic ahay ayaad soo cariirisay weyaan yuriid wuxuu u raxmat allahi naxariista alle naxariista alloo waasic ahayd ayaad meel kooban ku soo aruurisay ee marka khalad ayaad samaysay weyaan saas ayaa nabigeenu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka toddoba iyo labaatanaad an anas mali waxaa laga wariyay radi allahu taala arda qal wuxu anas mara nabiyu nabigan ayaa soosoo maray fii nafarin koox isagoo ku sugan oo min asxaabihi mara nebiyu nabigeenna ayaa waxaa weyan soo maray fii nafarin koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ay la socdaan wa sabiyun canugna yar fi ariiqi jidka uu ku dhex sugan yahay ayuu nabigeena soo maray saxabada ay la socdaan falamaa ra'at goortii ay aragtay ummahu ummu hooyadii alqowma qolyihii socday nabiga iyo ragga la socday sal alla alay slam markii ay aragtay khashiyat waxay baqday oy u baqday calaa waladiha canugeeda an yutaa in lagu istaagay ilan markay nabigeenna socdaan calayhi salat slaam gaadiid in la saarna ayaa laga yaaba farda iyo waxaa weeyaan awr eh, iyo dameero iyo in la saarany ayaa laga yaabaa amaba rag badanoo dee socdo in la jiiro waa suuragal ayadna fa aqbalat kadibna way soo qaabishay tasca way soo orodayoo faahadad kadib canuga ay la booday qaadatay faqaala qowmu qowmku waxay yidhahdeen yaa rasuul rasuulka allow maa kaanat ma aynan ahayn haadihi tanayto litulqii mid ku tuurta ibnaha canugeeda fi naar mid ku tuurta ma ahaanin weyaan tan suuragal maaha cunugaan intay qaado dab ay ku rido suuragal maaha siday ugu naayso siday u ordayso waad garanaysaa qaala wuxuu yidhi fakhafadahum kadibna hoos ayuu nabiga udhigay ukaadi ayuu yidhi annabi sal sl wuu aamusiyey oo faqaala wuxuu yidhi wala alla weynana ma ahanin alla weynana caza wajal laa yulqii kuma tuura wala alla weynana ma ahanin ama wala alla weynana laa yulqii kuma tuura xabiibahu kii uu jeclaa fi naar naar kuma tuura weeyaan ilahayna subxana wa tacala addoomihiis u jeclaa naar kuma tuura canugan islaantan way jeceshahay lidaalika inay dab ku tur suuragal maahan raggii jilibkoodii iyo lugahoodii ay kala carartay intaasoo mxuu ahaa dadaal ay maraysaa inay dab ku turto haba sheegin allana waxa weeyaan kii uu jeclaa mid naar ku turo ma ahan xadiidka imam axmed ayaa soo saaray sanadkiisana waa isnaadun saxiixun calaa shardi shaykhayn bukhaari muslim shardiga ay ku seexyeelaan axaadiista ayuu mxuu ahaa asna lagu seexyeelo weyaan xadiidka sideed iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda intaan axaadiis markaad aragtaan abu hurayra abu hurayra abu hurayra waad garan kartaan islaamka wuxuu qabtay lidaalika mustashriqiinta nimanka loo yaqaana oo gaalo dad ah oo laakiin diinta islaamka aad u bartay vincent nin la yihahdo ayaa ugu caamsan iyo rag kale oo aad u badan kitaabka mucjam alfaadix xadiid nabowi oo sideed mujalladoo kiiba aad la egyahay taqriiban intan gacantan uu ku dhow yahay oo axaadiista nabigeena sal sl lagu fahriseeyey labaatan iyo dhowr sanana la qorayay ragga qoray vincent nin la yihahdo oo gaal ah ayaa oday u ahaa oo duq u ahaa sheekh xamaad alansaari caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay markii kitaabkaas aad soo baxay farxadda aan farxay wa all w mishaar oon qaadan jiri intaan isku soo ururiyey ma dhowr bilowdou yidhi mise dhowr sanma sanadou yidhi mise w all w mishaar oon jaamacad ka qaadanay ayaan kusoo gatay saasuu yidhi waa inta hadda nidaamkan kombyuutarada iyo faxrasada waxaan ay soo bixin ragga qoray oo waxaa diyaariyey gaalay ahaayeen hal qofoo muslimka ma jiro laakiin diintii ay barteen hadafka iyo jihaedka laga rabayna ma ahan wax kale ma ahan hadafka iyo jihaedka laga rabayna wuxuu ahaa in diinta la barta kadibna diinta la dura inta badan weyaan qaar cilmi ahaan u rabay way jireen qaar soo islaamaya ka mid way jireen laakiin asalka inteeda badan waxay ahayd diintan in la tacniyo dadka ayaga marka mustanshiqiinta rag ka mid a ah ayaa abu hurayra daba dhigtay rag u kaalmeeyey oo mid abuuraye ay yidhahdaan oo muslim sheegana ayaa ka mid ah oo waxaa weeyaan abu hurayre inuu muxuu ahaa axaadiista nabigeena alai sl slam ku been abuurtay nabigeen iyo waxyaabaha addan loo joogin